inaanu bannaanayn baynu soo aragnay waxaa haddaba iswaydiintu ay noqonaysaa haddii weelkii aanu dahab iyo fida ahayn laakiin in yaroo dahaba ah ama in fida ah la dhexgeliyey ama lagu ragcay xukunkiisu muxuu noqonayaayo alinaa lmudabaq biاdahabi aw اlfida ayaa halkan xukunkiisaanu markaa kaga hadlay weelkii lagu ragcay dahab iyo fida mid ahaa mudabaq markaa dabbaa laga ke ayaa maaragtay ay tahay waxaan yaraa ragcaddii ama laxaamadii intii yarda lagu laxaamaday dabba baa la odhanayaa dabadu markaa sideeda waa qaybtaa yaree meeshii dilaacday ama dalooshantay lagu awdaya ee lagu laxaamadaya baa daba la yidhaahdaa tadbiibkuna waa laxaamadidaas meeshaa markaa oodidaa la oodayo ayaa la yidhaahdaa tadbiib dabadaasi markaa laba mid bay noqon sida halkan shaxday nooga muuqata bidahab aw bilfida in lagu tadbiibiyey ama lagu laxaamaday ama lagu alxamay dahab meeshii lagu awday iyo in fido lagu awday iyo in wax kale dee lagu awday wixii kale yadu mushkiladi laguma hayso oo waxaa kale de weelku hadduu gebigiisuba wada noqdo waynu ogolayn laakiin haddii dahab iyo fido laxaamadii ay noqoto xukunku muxuu noqonay wuxuu yidhi bidahab yaxrum saad halkaa shaxda ku arkaysa hadduu dahab ay tahay laxaamadu waxaan lagu alxameye meesha lagu awday hadday dahab noqoto weelkaasi xaaraan buu noqonay oo weelkii gebigiisiiba in la isticmaalo ba xaaraan noqonaysa kolba haddii qaybtaa markaa dahabki ay ku jirto haba yaraatay bilfida fiihi alaau uruq buu yidhi haddii waxaan lagu alxamay ay tahay fido haddii fido lagu laxaamaday saddex dariiq bay culamada madhab ay ugu kala baxeen qaarbasibay u dhigeen qolo waxay tidhi laa yaxrumu muطlaqan xaaraanba ma aha wejigiisuna waynu arki doonaa ama dhinacay ka eegeen qolo kale waxay yidhaahdeen maya waa la kala qaadayaa fiihi tafsiilu fain kaana dabbathu fi mawdici shurbi xarum wain kaanat dabbathu fii gayri mowdici shurbi xalla waxaynu eegaynaa halkan laga ragcay waxa lagaga sameeyey haddii ay tahay halkii laga cabbayey oo geerkii ay tahay halkii cabbitaanka ee dabinta la saarayay mawdic shafana qaarkood baa idhahda waa halkii dabinta la saaraya hadday tahay ama bishinta xaaraan bay noqonaysa haddii aanay halkii bishinta la saaraya aanay ahayn ragcaddan ay tahayna sidoo in hoosta ka dalooshamay oo hoostii fido lagaga awday mushkilad malaha bay yihahdeen u iska banaay labadaa ariiqaba saad arkaysa waa la caseeyo labaduba waa daciif ariiqada xoogga badani waa tan fiihi tafsiirun ba iyadu waa la kala qaadaya fain kaanat dabbatuhu kabiirata liziinati xarb wain kaanat dabatuhu kabiirata lilxaajati kurih wain kaanat dabatuhu sagiirata liziinati kurih wain kaanat dabatuhu sagiirata lilxaajati xalla laba xaaladoodba wixii kala yeelanaya ragcaddani inay weyntii horta inay yar tahay baynu kala qaadayn waxweyn weyn baa meesha lagu sameeyey mise waa wax yar weynida iyo yaraanta xaggee laga eegaya qaarkood waxay meel durugsan ka soo muuqato halkaa haddii laga soo arkayo way weynta haddii marka lagu soo dhawaado un la arkayana way yarta qaarkood waxay yidhahdeen may hadday koobkii ama weelkii dhinac dhan haysato way weynta haddaana intaa haysanna way yarta laakiin sida muctamadkaa waxaa la eegayaa un yani curfi ahaan sida dadku isla yaqaanay waxaan wax weyn loo arko di wax weyn loo arko way weynta sida curfiga dadku yahay hadii curfiga dadka wax yar loo arko la yaraystana way yarta saasaa markaa muctamadku uu noqonaya haddaba inay weyntiiy inay yartahay baynu kala qaaday tii weynayd iyada lafteedii laba xaalay kala yeelanaysa in baahii keentay oo loo baahday ragcadan iyo inaan loo baahana ay qurux tahay marka hadda waxaa isweydiina ragcad baahidu horta la sheegaya waa maxay baahidu waa in meeshu dalooshantay ama dilaacday wax kale maaha baahidu alxaajatu alatii tusaawi kasrahu waa kii nagu sooma waa in meesha dilaacday ama dalooshantay baahidu quruxda la sheegay maa markaad weelka samaysanaysay baad qayb yar dahab ka dhigtay iskaga qurxisanaysay ama weelkaa kuu samaysan baad in yarood ku qurxinayso dahabana aad ku samaysan marka kaasi dee ragcadba maaha dababa ma ahe ilan dabadu waa islaaxu lkhalal saynu ceeb iyo dhibaato ku timid weelkii xumaan ku timid oo la hagaajinayo way dabadu marka tan ziinada iyo dababa maahee laakiin fuqahadu maadaama ay xukunkii la soo gelayso way iska soo geliyeen ukunkii waa isku midubay isku meel bay xukunkii ka marka hadday weyn tahay bay yidhaahdeen baahiina aanay keenin dilaac ama jabnin aanu keenin iska qurxin ay ahayd waa xaaraantaas waa qeyb weyn curfi ahaan qurux baana loogala jeedo waa xaaraan hadday weyn tahay baahi ay keentayna waa karaahu xaaraanse ma aha taasi markaa tii weynay labada xaalo yeelanaysa in qurxinun ay ahayd iyo in dilaac jiray ama dalool marka hadday qurxin ahayd xaaraan bay noqonaysaa haddii dalool iyo dilaac jirayna karaahay noqonaysa tii yarayd ragcad yar haday tahay ama qayb yar haday tahayna waxaynu eegaynaa iyada lafteeda ma qurux baa keentay mise baahi baa keentay hadday qurux tahay waa karaaha iyadu lafteedu waa laga fiicay haddii baahi ay keentayna waa xalaalba oo xataa karaaho ma yeelanayso taasaa markaa muctamadku uu noqonayaa marka aynu soo ururino muctamadkii wuxuu noqonayaa dabadii ama ragcaddii wixii weelkan lagu sameeyey hadday dahab tahay mar walba waa xaaraan hadday fiddo tahayna tii weynadii tii yareed baad kala saaraysa tii weyneed hadday qurux tahay waa xaaraan intaa wixii ka soo haray xaaraan ma noqoto tii weynayd ee loo baahnaa waxa weeyaan karaaho tii yarayd ee quruxda ahayd waa karaaho tii yarayd ee loo baahday yani dalool ama maaragtay dilac keenayna iyadu waa iska xalaal wuxuu ihi musanif wamaa wixii lagu ragcay bilfidati fida lagu ragcay maxaa markaa meeshaan ku baxay kii lagu ragcay isagu markaa halkii hor unbaad gelinaysa in kaana qaliilan hadduu yar yahay lilxaajati baahina ay keentay lam yukrah karaahaba mala waa iska xalaal waa loo baah waa fido yahay waana loo baahdo lam yukrah marka ay walam yaxrum waa xalaal marka wain kaana liziinati kaa fidada ee qaliilka ih ee yari hadduu iska qurxin yahay guryaha waa la karaahiyaysanay wain kaana kabiiran hadduu weyn yahay waa fido weyn lixaajati si loo baahday guryaha garaahu noqonay wain kaana liziinati iska qurxin hadduu yahayna xarum xaaraan buu noqonay waqiila waxaa la yidhi waa kan ariiqii labaad in kaana fi mawdici shurbi xarub hadii halkii laga cabayay ay tahay oo geerkii uu ku samaysan yahay xaaraan buu noqonaya hadii kalena sharaxan aan hayo ee najmu saaqibku wuxuu leeyahay haddii kale oo aanu geerkii kaga samaysnayn marka dariiqa lagu socdo tafsiilkii horaa imanayo inay weyntahay iyo inay yar tahay iyo inay lisiina tahay iyo baa imanaysa hadday se gaarka ku samaysan tahay mar walba waa xaaraan qaabkaa uu maray ee u sharaxaya sheekhani culamada qaarkood baa u sharaxay oo sidaa sheegay tacliiqada ibnulfirkaaxna hadalka noocaasoo kalihi wuu ku yaala laakiin sheekha muhadabkiisa ile tambiih buu leeyahy muhadabna wuu leeyahay muhadabkiisa sida ku qoran ama sida daahirka cibaaradiisu ay tahay saaxibu lbayaan oo isaguna dee muhadabkuun daba socda isagana cibaaradiisu ay tahay waa in haddii kale ay iska xalaalta aan ataa tafsiilkaa la gelinayn sidan markaa shaxda baynu ku qornay bay wey haddii mawdicu shurbi ay tahayna waa xaaraan hadday meel kale tahayna waa xalaal oo tafsiilkii la gelin maayo laakiin waa inay daba tahay aanu dee marka waa kan wain kaana fii hayrihi lam yaxrum wain kaana fii hayrihi haddii ay meel kale markaa ku samaysan tahayna lam yaxrum xaaraan ma noqonayso ilaa cala tafsiiri saabiq ay markaa leeyahay sharaxan in tafsiilkii la geliye mooyaane laakiin de daahirkaa imika cibaarada halkana siday ku tahay muhadabkana ay ku tahay waxa weeye waa mulaqan xaaraanba ma noqonay waqiila waxaa la yidhi laa yaxrumu bixaalin dabadu sideeda dabadan fidaday xaaraanba ma noqoto iyadu waa iska xalaal maxaa keenay markaa dabada soo reebiddeeda iyo khilaafaadkan iyo arinta dahab iyo fido waa laynoo diido weynu ogey axaadiistii ku soo aroortayna wax waynu ka tilmaamay xadiid kale ayaa soo arooro bukhaariga ku jira oo anas ibni maalik radia allahu tacaala canhu uu leeyahay inkasara qadaxu nabiyi sal اllahu alayhi wala alih wasalam fatakada makaana habi ama fatukhida makaana shacbi silsilaة min fid wuxuu leey anas bin maalik radi allahu canhu weelkii nebiga ayaa jabay ma koobkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam fatakada ama fatukida labadaba waa loo dabdiya fatukida waxaa la yeelay makaana shicbi ama makaana shacbi meeshii dilaaca silsilatu min fida haddii fid tukhida la idhaahdo silsilad tax fidba ah ayaa lagu sameeyey halkii dilaaca makaana shacb fatakada haddii la yidhaahdana wuu ku sameeyey yaa ku sameeyey nabiga waa la yidhi alayhi الsalaatu wasalaam anasna waa la yidhi marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamay weelkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jabay oo deetana silsilad fidaa ah lagu sameeyey markaa dee ragcaddaasi fidadii inay bannaan tahayba xadiidku uu daahir ku yahay walow qaarkood ay hadalba ka horta cidda ku samaysay waa ayuu ila nabigaa ku sameeyey meesha kuma jirto riwaayad kalea soo arortayoo fajacaltu makaana marka waaba anas bay noqotayba laakiin qaarkood waxay fajacaltu dee si kalaaba loo akri karo fajucilat baa iyadoo lafteed fajucilat makaana الshacbi silsilatun yaa loo akriyaya idinkii idinku yihi fajacaltu yodamaha la akri marka ixtimaalkii inuu nebiga yahay ciddan ku samaysay ina cid kale tahayba waa suuragal lakiin mar hadduu weelkii nebiga loo badinayaana ay tahay waktigan dee arrintaasi ay dhacdeen waktigii nebiga ahayd calayhi الsalaatu wasalaam in rasuulku arkay waayo dee anas dhaxalka nebiga waxba kugu laha weelka nebiga de kolley dadkiisii unbaa sii haystay markii uu geeriyooday ee arrintan anas uu ka sheekaynaya xataa haddaynu kala soo qaadnay inuu anas uu ku sameeyey dee waa markii nabiga uu khidmeynaya calayhi salaatu wasalaam ee uu gurigiisa joogay ayuunbay dee noqonaysa haddii xataa la yidhahdo isaga ayaa ku sameeyey sida markaa daahirkii waa sida haddaba xadiidka daahirkiisu wuxuu faa'iideeyey weelkii fidda ku ragcanaa in la ogol yahay hadaba intee laga ogol yahay baa timi qaarkood waa kuwa yidhi laa yaxrumu bixaalin xadiidku wuxuu sheegay wixii fidad ah, sidiisa fido u ahayde laakiin in yaroo fidaa ah lagu sameeyey inay iska bannaan tahay buu xadiidku sheegay wuu jabay oo jabniinka daraaddeed bay u bannaanaatayna waxay yidhahdeen wax xadiidka kuma jirto intaasi ay sababta loo baneeyay ah dhinac kalena way ka eegeenoo waxay yidhahdeen de waxaa laynoo diiday aaniyat dahabi walfida bay ahayd weel dahab iyo fidaa kan ku rag ragcaddu ku samaysa ama qaybta yar ah maaratay dahabka laga dhigay ama fidada laga dhigayna lama yidhaahdo waa weel dahaba iyo waa weel fidaa ah lama odhanayo mar haddii qayb maaragtay yaroo kamida un ay tahay ama ha weynaata ama ha yaraata daanay weelka badidiisii ahayn dee lama odhanayo waa weel dahaba ama waa weel fidaa ah lama odhanayo mar haddaan la odhanaynin nahyigiiba waynu ka baxnay bay xadiidkanna markaa wuxuu tusiyey arrintaasuu sii taageerayo marka horeba xadiidkaasi weel dahab ama ah weel fidaabuu inoo diiday kii markaa qaybi ku jirto inoomuu diidin kan canasna wuu inoo sii xoojiyeyba fahamkii nooca ahaa bay yidhahdeen marka waa qoladaa dambe laa yaxrumu bixaalin laakiin jumhuurku fahamkaa waa diideen oo dee maarata weelkii dahabkee fidada ahaa mar haddii laynoo diiday ama qayb haka ato dadka qayb markay qaybi dahab ma fido tahay qof dahab iyo fido isticmaalayaa waa ku cabbay marka ciladii loo diidanaa meesha waa taalaaba yidhaahda qayb buu soo reebay haddabe intii buu soo reebay intay noqonaysaa waxay markaa yidhaahdeen qolyahan markaa xagga muctamadku maqolka muctamadki wuxuu leeyahay intaa xadiidka laga fahmayo silsilad silsilada wax kooban bay noqonaysa qayb weyn ma noqon karto waanu jabay markaa kaa jabniinku uu keenay ee aan badnayn inuu xalaal yahay oo aan isaga waxba ku jirin ayuu sheegay haddii markaa silsiladaasi ay qurux tahayna iyada lafteeda xaaraan dee ma odhan karayn hadday xaaraan ahaan lahay markuu jabay iyadoo wax kale lagu buuxin karayo fidaku in lagu buuxiyo lama ogolaadeen kol haddii kolkii uu jabayba la ogolaaday in fido lagu ragco lagu laxaamado adigoo taxtadooda hataa wax kaleba heli karaya ilan aanasi namuu odhan wax kalaa la waayo markaasa fidadii lagu sameeyey namuu odhan waxay markaa taasi tusinaysaaba iyadana leeyihiin in xataa baahila-aanba ay intaa yari iska bannaan tahay laakiin mar haddaanay tii xadiidka ku sugnayd ahayn waa karaahiye bay tii weynayd ee quruxda ahayd iyadu waa xaaraano naskii caamkii bay ku hadhaysa tii weynaydee xaajadu ay keentayna iyaduna sibay xadiidkii ugu eg tahayo de inkasara qadaxu nabiy oo siba xadiidkii iyaduna ay ugu jirtaa iyada lafteedana mar hadday wixiina weelkii dee sidiisa kale wax kale u wada yahay intaasun ay ka tahay oonay weelkii qeyb weyn de ahayn oo de kalabadh iyo wax lamida gaaraysa jabniinkana de waynu garanayna weelku markuu jabo inta dee inta badan laga laxaamadaya wax aan dee sii weynayn bay noqonaysa marka tan kale loo eegun bay weyn tahay laakiin wax aada u sii weyn ma noqonayso markaa waa iska muqhtafer bay yihahdeen oo ma gaadhsiin karayno qolada mawdicu shurbi iyo hayr mawdicu shurbiga eegayna isla xadiidkaa anasunba iyaga laftoodu ay dee ka qaadanayaano wuu jabayo meeshii silsilad inta badan dee silsiladu ma noqonayso geerkii ma noqonayso silsiladda meesha lagu samaynaya waa meelo marka waxay yidhaahdeen alladii yashrabu fii inaai fidati yashrabu fii inaai halkaad markaa dabinta saaraysa bartaad ku cabaysay bay marnaba lama ogolaanayo oo iyada marka xadiidkan anasna kuma jirto bay leeyihiin kii kalena way ku caddahay oo in cabitaankaa laynoo diidan yahay de way ku caddahay bay yidhahden wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wayustaxabu an tukhamara alaaniyatu waxaa mustaxabahoo wanaagsan oo sunno ah weelka in la daboolo marka weliba habeenkii la seexanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi khamiruu aaniyatakum weelkiina daboola wa awkuu qirabakum haamihiinana iyaga laftoodana lingaxa oo xidha habeenkii seexanaysaan wa adfiu masaabiixakum tirigyadana iska baktiyey marka in weelkii la daboolo sunno wey caafimaad ahaanna de way u fiican tahay sunadii nabiga alayhi salaatu wasalaam oo la dabaqayana way noqonaysa muxuu sheekhu taa u keenay waxay muqadimo iyo hordhac u tahay hadalkan soo socda wuxuu yidhi fain waqaca fii bacdiha najaasatu washtabaha calayhim taxara haddii haddaba taasi aanay dhicinoo weelkii la daboolin deetana najaaso ay soo gaadho weelkii fain waqaca fii bacdiha najaasatu weelkii qeyb ka mida haddii oo de kuwii maalan biyuhu ku jireen ama sharaabkuba ku jiray bay najaasa ku dhacday washtabaha caleyhu kala garawaa kii najaasoobay garawaa laba weel oo labada mid walba biyo ugu jiraan ayaa mid ahaan najaasa ku dhacday ayba afka geliyey ama dhibic markaa kaadiyo ilmo yar baaba kaadiyo deeta markaas dhibici ay ku booday hadhow uu soo noqday sili kii daadayo markaasuu kala garan waayo makan ahaa mise kan waha labadii baaldiya biyuhu ku jireen muxuu markaa samaynaya sheekhu wuxuu ina yihi taxaraa u dadaalaya ijtihaadku shuruud buu leeyay shuruuddaasi saddex buu sheekhu halkan kaga sheegay hal mid waa laysla ogoliy sida sheekhu uu dhigay dariiqada jumhuurkuna ay tahay labada kalena qolyaha qaar baa shardeey shardiga koobaad an yakuuna likulli minhumaa likulli minhaa taa mushkilad male haday weelal badan yihiin aslun fi tahiir waxaan aad ku ijtihaadaysa aad eegaysa keebaa kii daahirka ahaaye keebaase kii nijaasta ahaaye hadday biyo yihiin iyo wax lamida waa in labada mid waliba asalkooda hore wax wax daahiriye aha waxaan waxba daahirin jirin iyo mid wax daahirin jiray hadday aad kala garan weydo ijtihaad ma jiro tusaalehi waa maxay weelbaa kaadii ku jirta midna biyaa ku jira waa isku ekaadeen oo kaadidiibay urtii maalan ka baxday markay waxoogaa taalo inay urtu day maalmo inta meesha lagu ilaawo waxaa laga yaabaa inay urtu marka dambe ka baxdo oo bilaa ur hadday cawlanad biyo badanoo cawlan baa la iska isticmaalaayo dee jir hadday markaa isku ekaadaan ijtihaad meeshaa ma yaallabaan sababtoo ah de ijtihaadku wuxuu keenaa waa male malahaasi wuxuu xoojinayaa la yidhi inuu waxaan asalkiisu markiisu asal baad haysatay in waxaan labadan biyood ila intaan nijaastu ku dhicin mid waliba inuu daahiri ahaabaa aada ogeyn imikana kolba kii aad soo qabataba maxaa asala asalkiisu da waa inuu daahir ahaa kolkaad markaa ijtihaadkiina aad raaciso wuu xoogaysanaya oo asalkiisii hore iyo iyo malahaagan ijtihaadka u dhaliyey baa isku biiraya oo deetana awood baa usoo baxaysa laakiin kaadidii dee asalkiisa horaaba nijaas ah markaa malahaagan soo kordhay waxaa ka xoog badanaya mar walba asalkii horaa ka xoog badanay malahaagan ah malaha ka weeyaan kii ah waxaa ka xoog badan asalkii hore ee kaadin markaa sideeda ay nijaas u tahayo aanay weligeedna waxba daahirin iyada lafteeduna aanay daahir noqonaynin tiibaa ka xoog badan markaa meeshaa ijtihaad ma yaalo xaaladda ayadaa ah sida la yeelayo sheekhaa inoo sheegi doono shardiga labaad qolaa qabto waa an yakuuna basiiran waa inuu qofku indho qabo qofkii indhaha la'aa ma ijtihaadaya bay qola leedahay waa qowl laakiin sida muctamadka isaga laftiisu wuu ijtihaadaya waynu tilmaami doonaa sababtay hadalkan u yidhaahdeen shardi saddexaad baa isagana uu sheekhu inoo sheegi doonaayo isagu dee qaab shardi u keeni maayo laakiin hadalkiisaynu ka dhansanayna anlaa yakuuna cindahu mutayaqanu ahaarati calaa wajhi weji sida uu qabo waa inaanu haysan kuwo kaloo uu hubo inay daahir yihiin labadani way isku ekaadeen uu kala garan waayey kii daahirka kii nijaasta ah labadan biyood hadduu biyo kale oo daahira helayo webigiiba agtiisa ama badi labadiisii baaldina mid bay kaadi ku dhacda kala garan waayey miyaynu odhanaynaa waxaa ijtihaad laguma ogolee oradoo badda ta iska weysayso tan badda caadi u ama waa kan webigii ama barkadii ama foostadii biyahaybaba kuu taalo labadaba iska daayo halkan ka weysayso miyaa lagu qasbaya wejibaa wuxuu leeyahay ha looma ogolay inuu halkan ijtihaadu labadan eh, maarata ku ijtihaadee foostada ha ka weysaysto ama badda ha tago laakiin muctamadku wuxuu leeyahay maya kuwiisaana wuu iska haysanaya foostadiisa labadanna wuu ku ijtihaadaya kii uu u maleeyo inuu daahir ayuu ku weysaysanaya oo loo ogolay wuxuu yidhi adaba taxaraa wuu ijtihaadayaa wa tawada'a wuxuu ku weysaysan biaahiri ka aahirka ah cala alaklabi cindahu isaga agtiisa ka markaa e, aahirka ah cala alaklabi cindahu agtiisa sida xooga badan ka aahirka ah ilan aahirkii ma garanayee biaahiridana cala alaqlabtu ka hadlaysa biaahiri ka aahirka ah cala alaklabi ku soconno sida xooga badan cindahu isaga melihiisa haa siduu maleeyey ka uu isyiri waa kii daahirka ahaa ayuu ku weysaysanaya marka inuu ijtihaadayo dee culammadu waxay leeyihin ijtahada wujuuban in lam yakun hunaaka maun hayruh wa jawaazan in kaana hunaaka hayruh wuu ijtihaadayaa waajib buu ijtihaad ku haddaanu biyo kaleba haysan biyo kaleba haddaanu hayn ijtihaadkaasi waa waajib maxaa yeelay dee qofkani waa qof ay u suuro gashay inuu ku weysaysto biyo uu daahir ka aaminsan yahay waxaa u suuragal ah inuu ku weysaysto biyo uu inay daahir yihiin u malaynayo dee tayoomkii kuuma banaanaanaya marka adigoo haysta biyo aad isleedahay waa daahir tayamumkii kuuma banaanaanayo falam tajiduu maaan markaa meesha ma taalo markaa ijtihaadki dee waajib buu noqonaya inaad mid un qaadato adigoo og in biyahan ku daahiraya ku nijaasa ay yihiin aad buduun iska qaadataana dee sax ma noqonaysoo wuxuu noqonayaa taxakum ilan waxaad hubtaa labadan mid inuu nijaas yahay maadaama aada hubto faralkii kaaga dhici maayo inaad mid uun iskala boodo adigoo aan ictiqaadinin markaad ijtihaaday kadib inuu markaa yahay daahir waqiila waxaa la yidhi bu uhi in kaana maahu hadduu haysto maaun biyo yatayaqanu طahaaratahu uu hubo inay aahir yihiin lam yataxara ijtihaad uma furna waa qoladii markaa shardiga aynu sheegnay saddexaad qabtay waa weji waxay leeyihiin haddii uu biyo kaloo daahiruu huba haysto dee kuwan ku ijtihaadi maayo sababtoo ah wuxuu awood u helay inuu ku cibaadaysto ahaaro la hubo ahaaro la hubo inuu ku cibaadaysto ayuu awood u helay markaa biyo laga shakisan yahay oo aan la hubin inuu ku dahaaro qaato dee faralkii kaga dhici maayo bay waayo faralku in lagu leeyahay baa la hubay iminkana waynu ka shakisanaa inuu sidan faralkii ku dhacay waalyaqiinu laa yazuulu bishak laakiin waxa loogu jawaabay mayana ee ahaarada sideedaba danigaa la raacaa ahaarada marka la joogo malaha waxbaa lagu dhisa oo biyaha maxaa kugu filan inaanad wax najaaso oo ku dhacday arkin miyaad hubtaa inaanay waxba ku dhicin baaldi biyo halkan yaalaad aragta waad iskaga weysaysanaysaa soo ma miyaad hubtaa inaanay waxba ku dhicin mema hubti laakiin dee waa waxba kuma ogid mar haddaanad waba ku ogin ku weysaysanaysaa macnaheedu waa maxay asalkii iyo dani haalibaad ayaada wa ku dhisaysa asalkiyooda biyaha asalkooduba daahir danigaaguna maanta mar haddaanad waba ku ogeyn de waxaad u badinaysaa inay daahir yihiin marka asalkii hore iyo danigaagan haalibkaabaad ku shaqaysa de waa sidii kale oo markan aad ijtihaadada kuu soo baxday kuwan inay daahir yihiin de asalkoodii hore waad haysataay alaslu fi lmaai aahaara biyaha waxa u asala inay daahir ahaayeen iminka markaad ijtihaadayna iyadana de danigiina waad heshayo danigii qaalibka ahaayo inay biyahani daahir yihiin iyadiina waad heshay labadiibaad markaa isla haysata waad ku weysaysanaysaa marka waxaa kaloo xujaystaan halkan waxay yidhahdeen saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim iyaga oo awood u leh inay nebiga waxyaalihii soo wajaha weydiiyaan oy xukunka weydiiyaan uu u sheego hadduu nabiguu sheegana xukunka ay heleen muxuu noqonaya yaqiin wax lahubuu noqonaya ayay haddana mararka qaarkood ku kaaftoomi jireen inay saxaabi kale wax weydiiyaan oo dee saxaabadoo dhami rasuulka qaarkood baa saxaabi kale weydiin jir saasay u dhacday maxaan yeelaa sidaa iyo sidaa yeel buu saxaabiga kalena doona odhanaya khalaas taasuu ku dhaqmay markaa dee saxaabigani wuxuu u fadwooday yaqiin maahay waa dan hadduu rasuulkii u taga waxaa laga yaabaa inuu si kale uu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam oo saxaabigu uu rasuulku xukunku u sheegaana marnaba isagu qalad ma noqonaya waa sawaabkii marka iyagoo yaqiintii awooday ayay haddana ku kaaftoomayeen dani haaliba bay yidhahda wain ishtabaha dalika calaa acmaa haddii ay arintani iska dhex gasho oo weelkan uu kala garan waayo qof indhala fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku jira axaduhumaa yataxaraa qowl wuxuu leeyahay ijtihaadaya waani ka labaadna laa yataxaraa buu ley ma ijtihaadayo labada qowl xaggee ka soo baxaya dee kolkan la ijtihaadayo qolo waxay leeyihiin kolkan la ijtihaadayo waxaa lagu ijtihaadaya waxbaa la baaraya calaamadaa la eegaya isbedel bal hadda wax uu maaragtay waxa weeyaan raad uu ka tegey ama aygii oo kale dee labada bal hadda ka raadkiisii ku ag waxyaalahaasaa la eegaya wixii muxuu u yahay de arag buu u baahanya markaa qofkii indhahala ah ma ijtihaadi kara bay yidhaahdeen isagu ijtihaad male muctamedku wuuu le m isaga laftiisu wuu ijtihaadaya isagu ijtihaadaya dee wuu isaga laftiisu qaab wax garan karaa urtii iyo buu wax ku garan karaya markaa maadaama isaga laftiisii uu ariiq haysto de ariiqaasuu markaa ku ijtihaadaya taabasho hadday noqoto iyo haddii ay ur noqotaba marka laakiin waxaa mar walba daruuriya markaad dadaasho mid uu iskama malaynaysa waa inaad calaamado raacdo de markaad kan u badinaysa inuu kii daahirka ahaa waa inay jiraan calaamado aad raacayso oo aad kan kale kaga rajaxayso ee iska malee un ma ah wuxu uhi waman ishtabaha calayhi qofka ay isaga ekaato maa un wa bawlun biyo iyo kaadi araaqahumaa watayamama labadaba wuu daadinayaayo wuu gebagabaysanaya kaasi shardigii baa maqan ahaa an yakuuna likulli minhumaa aslun fi tahiir waa in mid waliba uu leeyahay baynu nihi labada shay lagu ijtihaaday mid waliba waa asal wax daahirina waa inuu ahaa markiisuna wax daahirin jiray waa yahay hadaan daahirin jirin midkood de waa kaadidi xaaladda iyadaa markaa ijtihaad ma jiray haddaba maxaa la samaynayaa ma midunbuu la boodayaa may miyuu iska gebagebaysanayaa may iskamana gebagebaysanayo ee wuxuu yihi sheeku uu daadinaya uu daadinaya maxaa loogala jeeda waxaa loogala jeedaa qofkani wuxuu hubaa in biyo u haysto laakiin mushkiladiisu waa maxay biyihiibuu garan lahay ilan biyo inuu haysto wuu hubaayo biyo ku weysaystaayo oo daahir oo maarata inay jiraan oo halkan yaallaan oo labadan mid daahir wuu hubaa mar hadday sidaa tahay waxay yidhahdeen aayadii ahayd falam tajiduu maaan fatayamamu haddaydan maarata saasoo aydaan biyo helin gebagabaysta ninkani biyo ma haysta mise ma haysto wuu haysta marka aayaddii bay yidhaahdeen dee kuma dhaboobayso aayaddii markaa fatayamo shuruuddii u taallay isagu kamuu soo bixin si uu shuruudda uga soo baxo waa inuu labada mid ahaan daadiyo ugu yaraan labada mid ahaan inuu daadiyo araaqahumaabuu sheekuu yidhi laakiin waa caadi aw axadahu labada mid ahaan daadiyo ka kale dee lama hubo inuu biyo yahay inuu kaadidiiba yahay baa laga yaaba marka wuu iska gebagabaysanaya mar haddaan hubin inuu biyo haysto malaynayn aad lamagu ijtihaadino ijtihaadkiiba uma inaan fasixin waxaa la midaba ah yihahdeen daadintaa inuu isku daro labadoodu inuu isku daro ila hadduu isku daro way isnijaasiinayaan kale daanay qullatayn biyuhu ahayn ayib waxa markaa ay yidhahdeen watayamama u gebagabaysanaya hadduu gebagabaysto intaanu daadinin ama isku darin gebagabayhiisuma ansaxay waayo shardigii aayadda qur-aankii sheegtay baa meesha ka maqan shardigii aayaddu ay sheegtay ayaa meesha ka maqanee ahaa falam tajiduu maaan marka halkan qaacida jirta la yidhaahdo alcajzu alsharciyu kaalcajzi alxisiy alcajzu alsharciyu kaalcajzi alxisiy ama alcajز الشharciyu yunaزl manزilaة alcajزi alxisi karid la-aantu waa laba qaybood in aanad dee xisi ahaan aanad shaygii u karaynin oo awooddii jir ahaaneed aanad lahayn sida in matal debiyihii aad ku dhimanayso ku dilayaan oo kale in biyihii libaax ka sokeeyo oo aanad gaariba karin biyihii way yaalaan laakiin ma isticmaali karaysid ma gaari karaysid maxaa kuu diiday bahalkaa kuu diidaya dee bahalkaas muuqda ee la arkayo ayaad naf nafaagii uga baqanaysa kaa cajzi xisiya baa la yidhaahda waa karid la-aan muuqata karid la-aan sharciga ayaa iyaduna jirto imika maanta qofkan kaadida iyo biyihii kala garan waayay dee tanna wuu darsan karaa tanna wuu darsan karaa jir ahaan markaynu awooddii jir ahaanad markaynu eegno kanna wuu darsan karaa kan kalena wuu darsan karaya laakiin waxaa jira cajzi sharci awood la sharci baa jirta oo sharcigiiba wuxuu leeyahay kol haddaanad kala garanayn midna ma isticmaali karti haddaba cajzigaa ah, sharciga ah waxaa lagala mid dhigaa meelo fara badan cajziga xisiga ah lagala mid dhigaa laakiin halkan lagalama mid dhigin baa leyii halkan cajzigii sharciga ahaa lagalama mid dhigin cajzigii xisiga aha oo haddii biyihii halkaa ay yaallaan laakiin libaax ka sokeeyo maxaa lagu odhanayaa iska gebagabayso biyihii oo laakiin iminka halkan laguma odhan biyihii oo yaalla gebagabayso maarata waxa weyaan cajzigii xisiga wixii uu banaynayey kii sharciga ahaa laguma banayna isku dar baa horta maxaa yeelay waay leeyihin yani waxaad mooddaa in cajzigan xisiga ay asal ka dhigayaan markaa kii asalkiiba cajzigii asalka ah baad keeni samayn karaysa kii laftiisa horta samee oo macjuuz canhu xisan biyihii ka dhig icdaami deetana cajzi sharciga halku ka ahaa ma cajzi xisiyaba ha isu bedelo oo markaad labadiiba daadiso dee waxa weeye ma haysidba caajiz xisan baa tahay qof aan xisi ahaan eh, aan dembiyaba u haysanin ayaad noqonaysa baab siwaak cadaygu waa sunne asiwaaku sunnatu axaadiis fara badanna way ku soo aroortay nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam uu ku tilmaamayo lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki maca kulli wuduu cinda kulli salaa labadaba waa la soo weri waanay ansaxeen haddaanan ummadayda dhib uga baqanayn buuli nabigu calayhi salaatu wasalaam cadayga ayaan amri lahaa oo aan ku waajibin lahaa salaad kasta markay tukanayaan ama mar kastoo ay weysaysanayaan bal riwaayad waxaaba ku soo aroortay la faradtu calayhim siwaak kamaa furida calayhim lwudu haddaanan ummadayda dhib uga baqanaynin cadaygaan ku waajibin lahaa sida weysadaba loogu waajibiyey oo kale marka cadaygu waa aad iyo aad u muhiima wey weyse kasta markaad weysaysanayso inaad cadayato bal salaad kastoo aad tukanayso inaad u cadayato ayaa sunno ah marka wakti kasta waa sunne laakiin wuxuu sii akidan yahay waktiyadanuu sheekhu inoo sheegay asiwaaku sunatu cinda alqiyaami ila asala marka salaada loo kacayo oo de xadiidkaasaa sheegay abu hurayra radi allahu tacaala canhu laamartuhum bisiwaaki cinda kuli sala waa riwaayada saxiixaynka wa cinda kuli xaalin yatagayaru fiiha alfamu fiihina nusakda qaarsa aniga i taalo kale weeye iihaana nusakda qaarkeed makhluuqaadka laftooda isku khilaafsanyi wa cinda kulli xaalin xaalad kasta ayuu sunno yahay oo yatagayaru fiihaa xaaladdaa dhexdeeda uu isbedelaya alfamu af urtiisu ay isbedelayso min asmin wa gayrihi iyadoo waxay isla bedelaysaa ay tahay afxidhnaan iyo wax lamid asmigu waxa weeyaan tuul sukuut aamuska badan ama cuntala-aanta inuu qofku afxidhnaado u afxidhnaado muddo oo hadalkiina ka afxidhnaado cunadiina ka afxidhnaado azmi baa la ihahda alazm tuur sukuut aw cadam alakl mudda marka afkii wuu isbedelaya lon baa ku samaysmaya ur keenay urtaasi marka markaa la helo iyadana wuu akidan wa gayrihi dani yani azmi azmi aw gayrihi inuu wax cunay oo kale wax ur leh aduu qofku cunay oo wixii markaa ka soo urayaan inuu ka cadaydo ayaa markaa iyadana dee akidnaanaysa sidoo kale markuu hurdo ka soo kaco dee hurdadii inta fara badan inta badan hurdadii afka urtiisi way bedelaysa de qofkii wuu aamusan yahay ma wafxidhay inuu iyadana markaa loo cadaydo ayaa akidmaysa wa yukrahu liلsaa'imi bacda الzawaal waxaa cadaygii haddaba loo karaahiyeystaa markii qofku uu sooman yahay bacda azawaal qoraxduna ay bartanka ka zuusho markaana waa la karaahiyeysta oo cadaygu sidiisa mar walba waa sunna mar la karaahiyeystaa ma jirto marka laga soo reebo qofka sooman ama soonkiisu waajib ha noqdo ama sunno ha noqde gelinka dambe oo waktigii duurka marka la gaadhaa ilaa qoraxdu ay ka dhacayso ayuu karaahiye yahay oo imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu karaahiyeystay wuxuu u karaahiyeystay xadiidkii saxiixaynka ku jiray ee abu hureyre radia allahu tacaala canhu wala khuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmiski qofka sooman urta afkiisa ka soo baxaysa ee soonku ku samaynayo baa ilaahay agtiisa ka udgoon cadarka ugu udgoon marka urtaas qofkaa sooman waa ur ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay oo ilaahay agtiisa ka udgoon miskigii cadarkii ugu fiicnaa maxaa yeelay waa raadkii cibaadada cadaygiina urtaa la jecel yahay ee ilaahay agtiisa mid laga jecel yahay ka ah ayuu goynaya markaa si aanay taasi u dhicin imaam shaafici raximah اllahu tacaala wuu karaahiyeystay oo waa karaahiya buu yihi waktiga wixii intaa ka soo hadhay oo dhan cadaygu waa sun wlmustaxabu sida haddaba la jeclaysanayaa an yastaaka waa inuu ku cadaydo bicuudin min araak qori macuud malaan geedkaa geed cadayga ah araag waa geed caday geedkan cadayga laga soo jaro geed cadayga markaa qori ka mida ah, inuu ku cadaydo ayaa sunuuh yahay wa an yastaaka sidoo kale waxaa sunuuh inuu ku cadaydo biyaabisin mid markaa engegan oo qad nudiya bilmaai lagu jilciyey biyo waxay leeyihin culamadu geed cadaygu inuu engego baa ka fiican inuu qoyan yahay marka geedka laga soo jaray aanu weli engegin ee uu qoyan yahay nadiifintiisu ma xoogana bay yihahdeen aad waxuma nadiifi laakiin wuxuu aad waxu nadiifiyaa markuu engego kolkuu engeyey kadib baad haddana biyo kuya ridaysaa ood ku jilcinaysa haddii kale uu ku jariy u ku sariy qadnudiya bilmaay saas wey lagu da lagu jilciyey biyo oo lagu qooyey walmustaxabu sida mustaxabka ii an yastaaka cardan waa inuu qofku u cadaydo ballac ballac waa sidee waa card اlasnaaq walaysa carda alfem afka dherarkiisuu noqonay ilkahana ballacood ilan ilkihii dherarkoodii waa sida sanay u dheri sidaasna waa ballaci cardigii wey wahada uul binisba lilasnaam ama afka dee tuulkiisiibaa dhinacan ama dherarkiisii ballaciisina sanuu noqonay marka cardiga la sheegaya waa cardu lasnaam ilkaha ballacooda marka sidaa inuu qofku u cadayno oonu sidaa u cadayanin waayo inuu ciridkii gooyo ayaa laga yaabaa xadiidna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kaga soo arooray inuu yihi istaaku cardan lakin waa xadiid daciif si ballaca u cadayda waa mursal weyn wayadahina hibban waxa kale oo sunno ah inuu qofku saliidaysto hibban si wakti dhaaf ah iyaduna waa sunna inaanu qofku had iyo jeer isbasaasaynin ee uu subkado ama saliidaysto oo timihii u feedho waa sunna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa tirmidi uu shamaailkiisa ku warinaya inuu yihi ama eh, naha rasul can tarajuli ilaa iban sidoo kale min ficlina waa soo wariyay anahu kaana yatarajalu iban nabigu alayhi salatu sla uu timaha u shalaysa feehan jiray waliba tarajulka qaarkood ah waxay hahdeen waa marka sariirinta la marsado la feehanayo ama la shalaysanayo ayaa waa tarajul kaana yatarajalu iban wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam timaha feehan jiray si ah, waxaa loo jeedaa waay yidhahdeen waa markii dee kalba ay dee tii hore subag saliidii hore markay dee ka baxdo timi ay qalabaan baad haddana dib u saliidaysanaysaa hibbigu waa sidaas yidhahda wayaktaxila witran sidoo kale waxaa la sunaynayaa in qofku u indhakuusho si tiro dhiman ah rag iyo dumarba inay indhakuushaan dumarkoo keliya maha soomaalida dumarkuunbay indhakuusha u tagna haduu ninku indhakuul marsado qof soo xidhaysto kalebuu noqonaya marka culayskeeda yeelanaysa laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu indhakuulan jiray habeen kasta habeenkii markuu seexanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam ishaana saddex goor ayuu kuulan jiray ta kalena saddex goor caafimaad ahaanna waa ku jirtaaba waxa uu yihi wayuqalima الظufra ama wayaqlima الظufra waduba waa loo akri karay in cidida uu gooyo yaqlima الظufra yuqalima اladfaar in qofku uu cidiyaha iska jaro ayaa iyaduna sunna ah wayantifa alibطa kilkilada timaha ka soo baxana in qofku uu iska rifo ayaa iyaduna sunna ah wayaxliqa alcaanata alcaana waa timaha xubinta taranka qubulka ka hareerihiisa ka soo baxa qofku markuu qaangaadhiyo ku dhowaa ayaa caano la yidhaahdo timahaana inuu markaa iska xiiro ayaa iyaduna sunnaa wayaqusa shaariba shaarubaha waa dabinta sare timaha ku yaalla in shaarubahana uu qofku iska gaabiyo ayaa sunaa intaasiba waa sunna dhammaantood waxa u daliila xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa cashrun min alfitrati toban waxay kamid mid yihiin fira macnayaal dhowra loo sheegay laakiin sunadu ay ugu fiicanta maxaa yale riwaayad kaloo xadiidka ayaa sunno ku sheegtay marka sunnaha maaratay nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadii ambiyada dadkii markaa waxaweya qiimaha badnaa ariiqadoodii weeye tobankaasi waxaa markaa nebigu ku daray qasu shaarib shaarubaha in la gaabiyo in la xeero maaha riwaayada soo aroortay axfu shaariba ma maaragtay shawaaribta maarata axfuudu waa ho maarata waa wey waa tira ama baabi'iya laakiin ama wax weeyaan xiiro oo kale lakin waa wa in aada loo gaabiyo unbay sheegaysaa laakiin ma aha xiira ma aha waa la gaabinayaa in la xiiraa waa karaahiye bay leeyihin culamadu sida alfaada kale xadiis ku soo aroorto waa qas in la gaabiyo laakiin la xiro ma aha wa taqliib aladfaar ayaa xadiidka ku jirta in ciddiyaha la iska guro sidee loo guraya waxay culamadu jeclaysana midigtaa la horreysiinaya gacanta midig gacanta bidix lugta midig lugta bidix oo dee tayamumku nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam gacanta midigna waxay culamadu jeclaysanayaan inaad ka bilowdo murdisada waayo waa tii lagu tasbiixsanayay bay yidhahdeen haddaad ka soo bilowdana mushkilad maaha oo markay saa yihiin midig bad iyaga ka soo bilaabaysa markaa murdisada laga bilaabay leeyihiin deetana midigta saa wad halkaa markaad soo gaadho suulkii haddana ka deetana haddana bidixdii uu kaalay faryarada ka bilow ilaa suulka haddana lugtii midig faryarada ka soo bilow ilaa suulka lugtii bidix suulka ka bilow ilaa faryarada oo markaa tayaamumkii ayaad ilaalinaysa waxaa kaloo xadiidka ku jirta waa nadfu libdi in la rifo timaha kalaakilada ka soo baxaya nadfi marka iyaga waa rifid in la xiiraana way banaan tahay laakiin sunnadeedu waa rifidda hadduu qofku karayo day ku adag tahay oo xanuujinaysana dee inuu markaa iska xiiray noqonaysa lakiin marka la xiiro bay hahdaan way sii adkaadaan laakiin rifiddu waa laga yaba qofku maalmaha hore inuu yar dhibsado kolkaad laakiin iskala qabsato caadi bay noqonaysa wax basiya malaha sunnihiina waa saas intaasba marka xadiidka ayay ku wada jiraan tobanka intooda kale haddana ayaa de maarata uu xadiidku sii sheegay lakin intii sheekhu uu keenay baynu ku gaabsan wuxuu ihi wayukrahu lqazac waxaa karaahiye ah qazac qazac waa maxay wa jamcu qazaca qazacatun weeyaan mufradku qazacadu waxay idhaahdeen waxa weey waa xabadda daruurta ah ma gobolka yaree daruurta ee cirka ka muuqda ayaa qazacda waa qicada waa gobolka marka qazac waa gobollo ama goosgoos wey marka waxa weey in timaha madax meelana la xiiro qofkii la hoolhoolo oo meelana la la xiiro meelaha qaarkoodna laga tago waxaa kaloo qasaca soo gelaya bay ihahdeen culammadu qaarkoodna kuma fasireenba xadiidka in madaxa inta la xiro fooda la daayo intiisii kalena la xiro sababta loo diiday qaarkood waxay hahen waa tashwiih waa qaabkii uu ilaahay subxaana wa tacaala ficnaayo ku abuuro dee la kharibay ilahay madaxaaga maaratay dee siman buu abuur miy maaratay madaxa way ku waday khaasatan carruurta kale caruurtaa lagu samayn jiray arrintan ha intan horaa loo dayn kutubtana saasaa ku qora carabta aysaa samayn jirtay soomaalidana loo samayn jirtay marka waa qofkii oo markaa la tashwiihinayo la qaab xumaynayo waa lagu cileeyey waxaa koo lagu cileeyey riwaayaadka xadiidka kuma soo aroortay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilmo yaro sidaas loo galay intuu arkay uu yidhi ka wada xiira oo yahuudda ha u ekeysiinina oo marka dadka fiican shaqadoodi iyo camalkoodii inaanay arrintani ahayn ayaa halkaana laga qaatay waay markaa noqonaysaa qaab kasta oo loo xiirto oo dadka aan hagaagsanayn ay u xiirtaan la iska ilaaliyo qaab kasta oo loo xiirto oo aan dadka caafimaadka qaba maskaxaanu caafimaadka qaba suluug ahaan iyo dhaqan ahaan dadka caafimaadka qaba sida ay u xirtaan si aan ahayn sida dadka aan caafimaadka qabin u xiirtaan in loo xiirto inay markaa noqonayso arin aan fiicnayn baa halkaa laga qaadan wayajib alkhitaam waxa waajib ah khitaanka waxa weeyaan gudniinkii ay lirijaali wanisaai ama cala arijaali wanisaai raggeed dumarba waa ku waajib oo markuu qaangaalo qofku inuu isgudo haddaan hore loo soo gudin ayaa ku waajibaysa waxaase sunno ah in waalidkiisii intaanu qaangaarin ay soo gudaan waa sunno oo iyaga loo qaban maayo hadday gudi waayaan markuu qaangaadho isagaa laga doonaya inuu isgudo oo waajibku isagu saaranya rag iyo dumarba imika xamla mascuura waxay ololo ba ku hayaan dadkan mashaariicda dumarka ka furtay gudniinkii dumarka kolba mashruuc lagu soo qaadanaya waxoogaa lacaga lagu jabsanayaayo gaaladii ay lacag ku bixinaysa hadda lacag ku bixin maayaan wixii kale ay dumarku u baahnaayeen rag iyo dumarba ay u baahnaayeen midda kale in ila rag iyo dumarkaba ilaahay subxaanahu watacaala isagaa wada abuuray xuquuqna wuu wada siiyey qolo walbana ilaahay baa xuquuq siiyey inay gaaladu iyo dadkan u shaqeeyaa ay dumarka taargedgareeyaan waxaa keensanaya maadaama abuur ahaan ay dumarku ka daciifsan yihiin raggii sharcigu meelo uu raggii u dirayna dumarkii aanu u dirin dumarkiina loo diray guryihii iyo mas-uuliyadoodii waxay halkaa u arkeen inay fursad fiican ay uga bannaan tahay inay dumarka afkaartooda ku qancin karaano ay e, kaga soo duuli karaan islaamka iyo ummadda islaamkaa dhaqankeeda suuban halkii ka fasaadin karaan ay dumarka tahay deetana dumarkii waxay ku odhanayaan xuquuqdiin ayaanu u doodayn su ugu horeysa ay tahay in la weydiiyo waxa weeyaan xuquuqda markaad doodaysaan yaa noo qoray inantu hadday caafimaad qabto su-aasha u horeysay weydiinaysa waxa weeyaan xuquuqdan yaa noo qoray soo la isweydiiye ma ma rag baa noo qoray ma annagaa qoranay ma cidka ya yaa qoray maxay ku jawaabayaan qaramada midoobe tii ilaahay qoray maba yaqaanaan kuwale xuquuqda dumarkaana u doodayn kuwa xuquuqda dumarkaan u soconnale haddii la yidhaahdo ma ilaahay u qoray inay ha iska yidhahdaan baa laga yaaba lakiin haddaad weydiiso oo ma taqaanaan ta ilaahay u qoray xuquuqda ilaahay dumarka u qoray ma taqaanaa maba yaqaanaanba laakiin in yaroo gaalu soo madmadoobeeyey ayay la ordayaan maantana boor meel walba boor bay inoogu dhajiyeen jooji gudniinka hablaha gudniinka habluhu caafimaadku khatar ku yahay kutniinku waa sharci rag iyo dumarba qaab aan sharci ahayn oo loo samayn jiray wuu jiray qaab aan sharci ahayn oo loo samayn jiray wuu jiray laakiin iyagu kii uma socdaan bogaagta ay qoreen ay doonayaan inay xeer ka dhigaan xeer waxyaala ay qoreenoo ay maaragtay xeer ahaan ugu talagaleen oo dowladaha qaarkood ay ka hirgeliyeen halkeennana ay isku dayayaan kolba ay maaragtay soo rogaal celinayaan marka la celiyaba ay haddana soo rogaal celinaya isku daya inay socodsiiyaan waa gudniinka gebi ahaantiisaba hala joojiyo dumarka la guday siduu u dhan yahay marka waa duulaan cad oo aan meel geed loogu soo gaban wey marka arrintaas aada iyo aada ha loo ogaado bulshaduna ha soo jeedo iminka boorarka meelaha inoogu yaalla ee la arkaya ay ku qoran tahay jooji gudniinka waa gudniin oo dhan waana dad inaga soomaaliya hablaheennii namadeennii oo mashruuc soo qaatay wey ilan boorka waynu ognaha boorku da lacag buu taagan yahay bilaash maaha xeerkan la socodsiinaya lacag iyo bajad baa lagu qaadanaya laakiin socon maayo insha allahu tacaala dadka taa wadana waxaynu leenahay ilahay ka cabsada dad muslimiina baa tihiin yaa shirimo yaroo laydin siinayo aydaan diintiina siisanin ilaahay waxa uu yidhi faweylu ladiina yaktumuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illahi liyashtaruu bihi amana qaliila wayru lahu mima katabat aydiihim waweylu lahu mima yagsibuun iminka maanta kuwa taa u socdaa marka ay soo qariraanay waxaan yara xeerka ku sheegayaan soo qoraanay leeyihiin gudniinka habluhu dhibaatuu leeyahay hala joojiyo waxay ku nifaaqaan shareecaduna kuma jirto in hablaha la gudo oo sharcigii wuxuu waafaqsana xeerka yagan waaad moodaa taa aayaddu ay ka warramayso wixii ayagu soo qorqoreen bay leeyihiin waa kitaabkii ilaahay oo sharcigiibuu waafaqsan yahay mana waafaqsane waa khilaafsan marka wayajibu alkhitaamu khitaamku rag iyo dumarba waa waajib raggii marka waxaa la jarayaa haraga xubinta inteeda hore ahaarka qarinaysa ayaa la goynaya dumarkiina cadka xagga sare xubinka kaga yaala ayaa in yaroo kamida in yaroo kamida uun in laga jaro ay tahay oo magaca uun magaca gudniin uun qaadan kara walisma min unhaa waa kiina soo yiri zubadku yani wax magacu uu ku dhaboobo ayuunbaa la doonaya hada wsal اllah wslm calaa